الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين إن شاء الله تعالى وحنكب الله من سورة الصافات أول كذا إلى آيات أفرطان يسأل وسورة الصافات سورة الصافات وسورة دي صدن يتضبات tartiibta quraanka aanka kariimka ah suuraddu waa makiya suuradaha maka ku soo degay bay ka tahay suuradaha makiga calaamaday leeyihiin waxaa weeye xagga tawxiidka iyo akhlaaqda iyo aada uga hadlaan suuradaha makiga ahi suuradaha madanigayna xagga tashriica iyo axkaamta iyo aada uga hadlaan suuradanu marka waxay eh, waxay bartilmaameed ka dhiganaysaa حق شركك إيا حق ديدد إيا دنعا بسم الله الرحمن الرحيم الله وحكور دارتي والصافات ملائكتي سفنيسي بان كور دارتي صفا سفنيسي فالزاجرات تي كحينيسي بان كور دارتي زجرا كحين إيه ضرورها كحينيسي فتاليات تي أغرييسي بان كور دارتي ذكرا وحيقا أغرييسي إن إلهكم إلهين لواحد متكلي ويه rabu samaawaati samada rabbigeedii weeye walarda arda rabbigeedii iyo waa inta u dhaxaysa iyo wa rabu lmashaariqi xagga bariga rabbigiisii allah wuxuu leeyahay wasaafaati safan ilaahay malaa'igtiisu ku dhaarana malaa'igta safata oo nabiyullaahi maxamed wuxuu inoo sheegay malaa'igta safata waxaad u safataan yuu ku yidhi saxaabada sida malaa'igtu u safato waa sidee bay dhaheen safba safku ka horeeyay buuxiyaa buuri marna wuxuu yihi nabigu alay saddex baa nalagu gaar yeelay safka iyaga oo safka malaa'igta lamid dhulka oo kulligii masjid noo wada ah ilan dadkii hore kaniisad meel aan waxba kagama asiixi jirin dhulka oo weysana looga dhigay markaan biyo weyno waa malaa'igtaa safanaysa oo inagu lamid waxay ka tahay kutubihii hore tilmaantay ka bixinayeen nabiy llaahi ummadiisu sidaas way saftaan bay idhaahdeen fazaajiraati zarij waxaa weeye daruuraha iyo kaxaysa wixii loo diro kaxaysa fataaliyaati dikran kuwa waxyiga aqriyo oo keena waxyiga sida malaku jibriil oo kale muxuu alla ku dhaartay ina ilaahakum lawaaxid waa mid keliya lafdiga ilaah haddaynu macnayno ilaah waa ismi nakira ah ilaah waxaa la wax kasta la caabudo yaa ilaah haddaad shay caabudo qoriga haddaad caabudo ilaah buu noqonaya haddaad dhagax meel joogo caabudo ilaah buu noqonaya cibaadaduna waa inaynu baranno oo waxaa weeye waa wixii alla la gaar yahay wey ducadaa ka mid a cibaadada ilaahu waxaa isii adducaau mukhulcibaada nabigaay sheekh baa beri toddobaatan iyo toddobadii meel diglaydaa uu noogu bilaabay suuraddan uu nooga bilaabay wuxuu yidhi wasaafaati safan fazaajiraati zajran fataaliya dikran ina ilaahakum la waaxidun awliyada ma aha bunhuy nin ay ilmo adeer yihiin baa dhowr goor inuu ila xanta damcayo isku qabiil baa tiina la hadal baan ku idhi isaga wasaafaati baan ku dhaartay buu alla yidhi kuwii safanayey safan markay alle cibaadadiisa ku jiraan safanayey ee inaguna aynu la mid nahay sidooda u safanno fazaajiraati kuwii kaxaynayey baan ku dhaartay fataaliyaati kuwa aqrii baan ku dhaartay dikran waxyiga aqrie oo malku jibriil ka mid yahay ina ilaahakum ilaahiinu la waaxidu waa mid keliya laba ilaah meel hidin rabu samaawaati samada rabbigeedii wey iyo walardu ardada rabbigeedii iyo waa baynahumaa wamaa baynahumaa inta u dhaxaysa waa rabulmashaariqi wey hadda mashaariq waxaa leey waa la iska garo walmaqaaribina wuu yahay rabulmashriqayni wa rabulmaqribayni waa la sheegay rabulmashaariq wa rabulmaqaaribina waa la sheegay marka marka sida loo jamciyo waa qoraxda iyo dayixu intay ka soo baxaan inta wada ay ka soo baxaan marka sida loo jamciyo rabulmashriqayn haddii laba laga dhigana waa jilaalkii iyo xagaagii soo bixidda ah marka allihii mashaariqda xukumayey khalqigoo dhan buu xukumaya wey bari iyo galbeed inta udhaxaysa allah baa xukuma allaha weeye allaha caabudo laidin leeyahay keligii allah wuxuu yidhi innaa zayanaa waan qurxinay السماء السماء الدنيا اي دو بزينه قرح من كو قرحني الكواكب من كو قرحني waa laga bedelaya وحفظا وحفظنا وان حفظني حفظا الى كل شيطان شيطان كل مارد او مدح adag لا يسمعون الله يسمعون سئين u dhageysanin شيطان كمحل وجه xifdiyay سئين aynu u إلى الملائكة على جماعة a'la jama'ada sare oo malaa'iktu yuqdafuuna waxaa lagu gani min kulli jaanibin dhinac walba sawaarik baa lagaga soo gani si ayna meeshaa u tegin duxuuran iyagoo dulaysan walahum waxaa u sugnaaday cadaabun cadaab waasibun oo daa'ima ilaa man waxa lagu gano ilaa man qof mid mooye khadifa alkhadfata la dafid yar la soo dafay fa atbacahu waxaa raaci midkaa shihaabun sawaariikh saaqibun oo duleelisa iftiinkeeda ah yaa duleelinaya iftiinkeeda meel walba tegi allah wuxuu leeyahy subxaanahu watacaala samada waxaan ku qurxiyey quruxdan inagu aynu aragno xidigaha dhowr siyood baa loo keenayo litahdaduu bihaa fii dulmaati lbari walbaxri inaynu ka hanuunood wadada aragto iyo in cirka lagu qurxiyo iyo in shaydaanka lagu gano xidigaha inta lainooga sheegay waa intaa weeye xidiguhu xiddigaha sawaariikhda ee ku soo dhacaya shaydaanka kuwa sugan ma aha waa xidigo uu alla ugu talagalay shaydaanka shaydaan kasta oo madax adagna waa laga ilaaliye samada ma soo dhegaysan karo alaclaa xagga kore ma soo dhegaysan karo marka intii nabiyulaahi maxamed ka horeysay shaadiitu lahu maqaacida fi samaa meelo ay fadhiisaan bay ku lahaayeen markaasaa intay soo dhegaysaa waxyiga markay malaa'igtu ku sheekaysan iyo yimaadiin yay kaahinadii iyo kuwii faaliyayaasha ah u saari jireen sawaariikhda lagama soo dabageni jirin marka ina shayaadiina la yuuxuuna ilaa awliyaa'ihim yuqarqiruuna ka qarqaril diig iyo qurqurqurqur bay ku leeyihiin markii nebiyullaahi maxamed la diray yaa sawaariikhdan bilaabatay markaa ibliis baa loo tago waxaa la yidhi meel aanu maraweynayey balseeke wuxuu wufuud buu kala diray adduunka nebiyullaahi maxamed ume daaif iyo maka u dhaxayso oo nakhlo la yidha waadu ku tukanayo qur akhriyaya yay u yimaadeen wallaahi waa kan wixii cusbaa yimid baydhah waa kan qur-aankii bay la yaabay waa meesha jiinku ugu yimid ee loo sheegay nabiga ma uuna ogeyn markay dhegaysanayeen uluxiya ilaya annahu istamaca nafaru min aljinni waa meeshaa weeye marka sidaasay ahaydoo hadda waktigan xaadirka ah ilaa man khadifa alkhadfata waxaa loo leeyahay mid mid baa kala soo boodi wasdulfooli hal buu la soo boodi ka hoose u dhiibi waxaa laga yaabaa inay isaga sawaariikhdii ku dhacdo kaasuna ka hoose u dhiibi kaas ha mid faaliyo ama kaahina yuu u geyn halkaa mid wuxuu ku dari boqol beenood buu ku dari halkaa mid baa boqol beenood u hirgelinaya markaasuu saa weliya ku noqonaya waxa weeye marka taas alla wuxuu leeyahay waan ka baabi'iyey sidaasuma sii badna marka innaa anagu zayanaa waan qurxinay asamaaa samadii addunyaa ee dhoweyd biziinatin xidigaan ziinaan ku qurxinay alkawaakibi xidigaan ku qurxinay wa xifdan wa xafidnaa waan ilaalinay xifdan ilaalin من كل شيطان شيطان كل مارد ومدح adag لا يسمعون ما dhageysanayaan la la يسمعون sayna u dhageysanin ya xid ya looga ilaaliyay ila almalay ala jamaacada sare wa malaa'ikta samada joogta ويقذفون waxa lagu gani min kulli janibin dhinac walba laga soo gani dhinac walba sawaarikh baa laga soo gani sayna waxba u soo dhageysanin duxuuran xaalay dulaysan yihiin ولهم وحاوسوا عذاب عذاب واسب دائما إلا من قف مويانه مد مويانه وصواريخ إلي قفت لغا يابا خضف الله صدفة الخضفة الله صدفت هل هذا الله صدفي إنه قبتها لغا يابا إساقوا جوغانو كواسو كسورين فأتبعه وحصور راعي وكذب إيمان شهاب صواريخ يا كذب إيمان ثاقب دوليليو افتينكي سدولي صمد waa sida quruuradoo kale iftiinkiisii baa samada ka soo bixi fasaftihim bal weydii gaaladan nabiyullaahi maxamedow ahum iyaga miyaa ashaddu adag khalqan xagga abuurka aman ma khalqibaa adag khalaqnaa aanu abuuray inaa anagu khalaqnaahum waxaan ka abuuray min diinin dhoobo laazibin oo dhegaysa bal cajibta adugu waad la yaaban tahay diidaday ku diidan yihiin wayaskharuuna iyana waa jeesjeesaya waa kaafiya kala dheeri wey adugu waxaad la yaaban tahay xaqanay diidan yihiin yowna waaba ku ciyaaraya gaaladan diidan ilaahay nama soo celin kara le alla nama soo celin kara bal waxaad weydiisaa iyaga iyo khalqigan faraha badan manta waxay ku dhici khalqiga oo dhan khalqigan kale ee samada iyo ardada iyo khalqigan iyo iyaga midkoodee abuurkoodu daran yahay iyaga dhoobaaba laga abuuray dhooba dhegta markii nabiyullaahi aadam la abuurayey lixdan gal oo dhulka iyo waxaa la isku qooshay biyo diini laazimin buu noqday markaasuu haddana xamain masnuuni noqday wadal uraya markaasuu haddana salsaal noqday wax saa u dananiyo sidaa u danani yuu noqday intaasoo dhan buu soo maraan waxa halkaa laga abuuray dhoobadaa dhegta laga abuuray iyaga abuurkooda miyaa adag mase khalqigan kale abuurkooda adag bal kala weydii markay leeyihiin ilaahay nama soo celin karo subxaanahu watacaala fastaftihim bal weydii ka fidya dalab ahum iyaga miyaa ashaddu adag khalqan xagga abuuridda aman ma khalqibaa adag khalaqnaa anu abuuray oo samadii ardoodu ka yihiin ina anagu khalaqnaahum iyaga waxaabaan ka abuuray min diini dhooba laazimin oo dhegdhegta oo nebi aadam dhoobadaasaa laga abuuray bal cajibta adugu waad la yaabantahay diidaday diidan yihiin wayaskharuuna iyana waa jeesjeesayaan haddaba waa kaaf iyo kala dheeri waxay soomaalidu tidhaa kaaf iyo kala dheeri wey adugu la yaabantahay diidaday diidan yihiin iyaguna waa jeesjeesayaan widaa markii la waaniyo oo xaqa loo sheego laa yadkuruuna waan toomi maayaan idaa ra markay arkaan aayatan daliil markay arkaanna yastaskiruuna way ku jeesjeesi wa qaaluu waxay dhihi in haadaa maa haadaa kanu ma aha uu nebi maxamed wataay ilaa sixirun sixir mooyaane mubiinun oo cad waa sixir ninkan waa saaxir bay dhhin waa shaacir bay dhhin waa gabayaa bay intaasoo dhanba nabigu beri buu ka yahay waxaa gartay abujahl iyo raggii waaweynaa inuu wax nabigu wato una sixir ahayn way garteen laakiin way diideen abujahl wuxuu yidhi anagii reer cabdimualib ama reer cabdimunaaf waan isu faana buu ihi xataa idaa kunaa farasay rihaanin laba farasoo siman markaa noqonay iyo hadda nabadnimo taagteen buui goormaanu la gaadhaynaabuu way garanay abu sufyaan iyo caas binu waail weliid binu muqire iyo abu sufyaan iyo abujahl yaa yidhi bal nabigan wuxuu sheegi aan usoo dhabagalno ismana oga midba meel buu fadhiya markuu dhegaystay iyay aroortii wadada isugu yimaadeen war maxaa ku keenay meesha maalintii dambena way ku soo noqdeen maalintii dambe markaasay dheheen war inagoo u tegi la arko dadka dhallinyarada raaci balbu sufyaan maxaad ninkan ka maqashay buuri bal maxay kula tahay waxaad maqashay wuxuu yidhi kolley kalaan bashar ma aha macaan iyo qureex baa ka muuqda kolley kalaan bashar ma aha allah wuxuu leeyahay waidaa dukuruu markii la waaniyo laa yadkuruuna waan toomi mahayaan waana qaadan maayaan hadda inaguna waa linaga rabaa in waanada ku waana qaadano marka culimadu ina wacdido widaa ra-ow markay arkaan aayatan daliil markay arkaanna yastaskiruuna way jeesjeesi oo waxaanu waa wax kalay dhihi qaaluu waxay dhihi in haadaa maa haadaa kanu ma aha ilaa sixirun sixir mooye mubiinun oo cad oo waadix waaba sixirba aydaa ma markaan dhimanno oo wa kunnaa aan iyo wacidaaman lafo ayna annaga lamabcuusuuna mana la soo bixin naxnu annaga iyo wa aabaauna abayowgii ala weluun ee hore waxay yidhaahdeen waxay ku yidhaheen nabiga markaan dhimanno oon iyo noqonno lafo miyaana la soo baxo waa ninku intuu saa yidhi yidhi laftan ramiimka ah ilaahay soo noolayn karaa waxay diidan yihiin ilahay baa soo waxaa iloobeen markii hore yaa sameeyey horta way hubaan in markii hore la sameeyo ma diidane yaa sameeyey markii hore sameeyey baa soo celin markaasaa waxay yidhaahdeen annagii abayowgii horma la soo bixin aidaa mitnaa markaanu dhimanno aidaa mitnaa markaanu dhimanno oo wa kunnaa turaaban care wacidaaman lafo ainaa annaga lamabcuuhuuna ma nala soo bixin naxnu annagu iyo wa aabaa'unaa abayowga alawaluuna ee hore qul waxaad ku tii nacam haa waa lidin soo bixin waantum idkuna daakhiruuna aad dulaysantihiin fa hiya soo bixintu waxaa weye zajratun dhawaaq waaxidatun oo keliya fa waaba iyagoo yanduruuna eegaya hawlulqiyaama bay eegayaan markii mar keliya la dhawaaqo oo nafqada la afufo hawlulqiyaama ba hortooda taagan naartii baaba halkan diyaar ku ah oo sidaa u soo bixinaysa qaaluu waxay dhihi markaa yaa weylanaa hoogga yege hadaa kan yowmuddiini waa maalintiisa abaalmarinta markaasay wax fahmayaan malaa'igtaa ku dhihiyo muminiinta hadaa kan yowmulfasli maalintii kala xukumidda weeye alladii yoomkii kuntum aad ahaydeen tukadibuuna bihi kuwa beeniye nimankii dhihi jiray ee miyaadna la soo bixin qul waxaad ku tidhahdaa nabiga haa waa lidin soo bixin idinkoo dulaysan waaba hal dhawaaq keliyahun markii mar keliya la dhawaaqo qiyaamadii baaba taagantihiinba howlulqiyaamaad dhowraysaa markaasay dhihi alla waan hoogna waa maalintii la sheegay markaasay malaa'igtiiyo muminiintu ku dhihi maanti maalintii aad beeniseen wey yaa lagu dhihi marka macnaha waxaa laga wada waxaan xaq ahayn ha raacin waxaasunbaa ku heli haddaad waxaan xaq ahayn raacdo waqti aan waqti ahayn baad qoomamoon wey haddaad adduunka isku hadlayso waxaan xaq ahayn diin ka dhigato qiyaamaha saa unbaa ku haysata wa qaaluu waxay yidhaahdeen yaa weylanaa haadaa yowmuddiin fa innamaa hiya war qiyaamadu zajratun hal dhawaaq weeye waaxidatun oo keliya fa idaa hum waaba iyagoo yanduruuna eegaya howlulqiyaama bay eegayaan iyo waxa lagu samayn waqaaluu waxay dhihi yaa weylanaa hoogga yaga haadaakani yowmuddiini maalintii is-abaalmarinta wey haadaakani yowmulfasli maalintii iskala soocidda iskala xukumidda wey fasligu waa kala xukumid alladii yoomkii kuntum aad ahaydeen tukadibuuna bihi kuwa beeniya malaa'igta iyo muminiintaasaa ku dhihi markaa maxaa amarku noqon uxshuruu soo uruuriya aladiina kuwii dalamuu dulmi sameeyey iyo waaswaajahum wixii la nooc ah iyo maa kaanuu yacbuduuna waxay caabudayeen min duuni illaahi alla kayrkii ah fahduuhum ku hanuuniya oo tusa ilaa salaadjaiimjidkeed xukunkiiba wakaa uu dhacay intaad isu keentaan isu soo ururisaan iyagii wixii la nooc ahaa aswaajuhum haweenkooda maaha haweenka qaar ragoodu xun yahay iyaguna ehlujannaaa jira marka kuwa iyaga la nooca zawj waxaa le wax isku nooca iyagu ashbaahum wixii sidooda u cibaadaysan jire oo diida sameeyey iyo waxay sanamka ahay caabudi jireen oo dhan isu wada keena jidkaad naarta ku rida jidka jaxiima ku rida wakaada jidkii waa lagu kaxayn hadday iyagu iskood u geli mahayaan dabadaa laga kaxayn iyagoo wada xidhxidhan uxshuru soo ururiya buu alla dhihi alladiina kuwii dalamuu dulmi sameeyey iyo aswaajahum wixii la nooc ahaa iyo wamaa shaygii kaanuu ahayn yacbuduuna kuwa ay caabudaan intaasoo dhan isu keena min duunillaahi alla keyrkii ay caabudaan fahduuhum ku hanuuniya oo tusa oo ku rida ilaa siraadiiljaxiimi jaxiimo waddadeed adduunka waa inaan ka tabtaysano siraaduuljaxiim aynaan u gelin siraadulmustaqiim aynu raacano jiidka mustaqiim sunnadii nabiga aynu raacano waxaan diinahayn diin ha ka dhigana sheekh waqifuuhum joojiya markii laysu keeno lasoo ururiyo yaa la dhihi joojiya in la qalbi dilaaciyaa la rabaa waqifuuhum joojiya inahum iyagu mas-uuluuna waxbaa la weydiina yar joojiya markii la ururiyo yaa la dhibal joojiya waa la weydi in la qalbi dilaaciyaa la rabaa waqifuuhum joojiya inahum iyaga mas-uuluuna la weydiina waxbaa la weydiina markaasaa la dhihi lakum maxaa idiin sugnaadayo laa tanaasaruuna aydan isu difaacaynin isuu gargaaraynin bal hum iyagu alyawma maanta mustaslimuuna way isdhiibi maanta maanta way isdhiibaya marka la su-aalo la yidhi yahuuddaa la dhihi maxaad caabudi jirteen markaasay dhihi allah iyo cuseyr baanu caabudi jirnay dhinaca bidixdaa la geyn xagga naarta nasaaradaa la dhihi maxaad caabudi jirteen ciise iyo waxaanu caabudi jiray iyo iyo allah baan caabudi jiray xaggaa iyagana geeya mushrikiintaa la dhihi maxaad caabudi jirteen asnaam baanu caabudi jiray kulli xaggaa la wada marina inu mas-uuluuna wey maa lakum maxaa idiin sugnaaday oo laa tanaasaruuna aydaan isugu gargaaraynin inaydan wax isugu taraynin bal inay isu gargaaraan daaye hum iyagu alyowma maanta mustaslimuuna way isdhiibayaan hadal kuma jiro واقبل مركا وسوق قابل بعضهم قاركود على بعض قارك كله يتساءلون يجوا وحيس ويديني ملا قاركود نصوصته وحد لكرامتي عليه ماشي نوي سويدين بالين قيامته kala duwan oo mar ayna waxba isweydiinaynin baa jira waqbala wuu soo qaabili bacdhum qaarkood calaa bacdin qaarka kale yatasaaluuna iyagoo isweydiin qaaluu waxay dhihi iyagaa isdhihi oo canaanta isa saari inakum idinku kuntum waxaad ahaydeen kuwii waaweynaayow taatuuna kuwa nooga yimaada canilyamiini xagga khayrka yamiinta waxaa loo yaqaanaa khayrka iyo xagga midigta xaggii khayrka iyo awoodbaad nagaga timaadeen awood baad nagu muquunisana anagu dulli baanu ahayn waa iska kiin raacnay bay dhahayaan kuwii waaweynaa aimatu dalaal bay saa ku dhih marka taa macnaha waxay ku tusaalayn ruuxuna xaqdarraha ku raacay oo hadalkuu ku yidhi ha ka yeelin gaal ahaan xagga caqiidada hadduu ruux kuu sheego caqiida daliilkii walaalla isiidhe hadduu daliil kuu sheegi waayo waxa uu caqiidada ka dhigayo weligaa ha raaci taan baa ku haysata haddaad raacdo qaaluu waxay dhihi inakum idinku kuntum waxaad ahayde taatuunanaa kuwa nagaga yimaada canilyamiini xagga xoogga iyo khayrkaad nagaga iman jirteen qaaluu kuwii waaweynaa waxay dhihi bal waxba idinkagamaanaan imanine lam takuunuu ma aydaan ahayn muminiine idinkaan muminiin ahayn annagu waxba idinmaana yeelin wamaa kaana nooma sugnayn lanaa anaga calaykum min suldaan wax xuja miyaan idiin sheegnay afminshaarniman baan idinla galnay wax daliil miyaan idiin sheegnay bal kuntum waxaad ahaydeen qowman qowm daaqiina oo xadgudbay baad ahayn oo ka baxay faxaqa waxaa ku waajibay calaynaa dusheenna qowlu rabbinaa rabbigan qowlkiisii laamlaana jahannama min aljinnati wannaas innaa inagu ladaa'iquuna waan dhadhaminaynaa cadaabkii waan dhadhaminayna markay yidhaaheen nimankii la hogaamin jiray war xagga midigtaad naga timaadeen awooddaad naga timaadeen iyo xagga khayrka kuwii kale waxay dhihi waxba idinkamaanaan imanine idinkaan muminiin ahayn oo khaldanaa wax daliila ah mayaanu idiin sheegnay markaa wax idiin sheegayn wax daliila maa idiin sheegnay xujatoona may idinkaa dee xadgudbay marka maanta cadaabku inagu wada waajibay inama kale xiga wey wamaa kaana lanaa calaykum min suldaan bay dhahay qaaluu waxay dhihi inakum idinku taatuunanaa kuwa nagaga yimaada canilyamiini xagga xoogga iyo midigta waa khayrka wey kuwii kale waxay dhihi bal waxay dhihi lam takuunuu maydaan ahayn muminiina maydaan ahayn wamaa kaana lanaa nooma sugnaana calaykum dusina min suldaani wax xujaa ah. miyaa wax daliil idiin sheegna bal kuntum waxaad ahayn qowma qowm daaqiina oo xadgudbay faxaqa waxaa waajibay calaynaa dusheenna qowlu rabbina rabbigin qowlkiisii inaa inagu ladaa'iquuna waan dhadhaminayna cadaabka faaqoynaakum waan idin hadlaynay maxaa yeelay inaa anagu kunaa waxaan qaaweyna kuwa lunsan baan ahayn waan idin hadlaynay ile annagaa lunsanayn haddaan waddo quman maro waddo quman baa marhi lahayd waan idin hadlaynay faaqoynaakum waan idin hadlaynay maxaa yeelay inaa kunaa qaaweyna annagaa lunsanayna fa inahum kulligood yowmaydin maalintaa filcadaabi cadaabka mushtarikuuna way wadaagaya kuwii la hogaaminayey iyo kuwii wax hogaaminayey mid walaba waa eedaysane kanu bilaash buu ku raacay ninkan iyo daliil la'aan kana wuxuu waxaan jirin buu soo dhoobdhoobay fa innahum iyagu yowmaidin maalintaa filcadaabi cadaabka mushtarikuuna way wadaagsanayaan allah wuxuu idhi innaa anagu kadaalika sidaa yaanu nafcalu ku samaynaynaa bilmujrimiina dembiilayaasha dembiilayaasha saasaanu ku samayn maxaa yeelay innahum iyagu kaanuu waxay ahaayeen idaa qiila lahum markii lagu yidhahdo laa ilaaha ila dhaha yastakbiruuna kuwa kibrey ahaayeen wayaquuluuna waxay dhahayeen aynaa anaga la taariku aalihatina ilaahyahayaga miyaan uga tegaynaa lishaacirin liqowli shaacirin nin gabayaa ah qowlkii majnuunin oo waalan allah subxaana wa tacaala wuxuu leeyahay sidaasaan mujrimiinta lagu samay sidee cadaabkanaan lagu wada ridi kulligood hogaamiyaashii la hogaamiyaasha cadaabkay wadageli digniin ba inaga inoo tahay adduunka markaad joogto dalaalka iska ilaali xaqad wadadii nabiga u raac taasaa jiraadkii mustaqiimka ahaa markaa waxay dhahayaan warma nin gabayaaho waalan yaanu ilaahyaheenu uga tegaynaa aan caabudi jiray yaan uga tegaynaa allah wuxuu leeyahay inaa kadalika nafcalu bilmujrimiin saasaan ku samaynaa inahum yow waxay ahaayeen idaa qiila lahum markii lagu yidhaahdo quluu laa ilaaha ila allahu dhaha kuwa kibra wayaquuluuna waxay dhahayeen ainaa anaga la taarikuu aalihatina ma ilaahyaha yagaan ka tegaynaa lishaaciri liqowli shaaciri nin gabayaa qowlkii majnuuninoo waalan allah wuxuu le bal shaacir iyo majnuun midna ma ahayne jaa wuxuu la yimid nabiyulaahi maxamed bilxaqi xaqii dhabtaa buu la yimid wasadaqa almursaliina mursaliintiina wuu rumeeyey mursaliinta laba dhinac buu ka rumeeyeyo diintii iyo caqiidadoodii wuu rumeeyey midda kale sifadiisii ay mursaliintu sheegi jireen sidii sidiibuu ku soo baxay buu ku rumeeyey sifadiisii ay diinihii hore sheegi jireen ambiyadu dadka u sheegi jireen in noocaas ha bixi doona ay lahaayeen sifada lafteedii buu noqday sadaqa almursaliin diintoodiina wuu rumeeyey iyaga laftoodii buu rumeeyey wayaquuluuna waxay dhihi adnaa la taariku aalihatina lishaacin bal jaa taarik iyo shaacir iyo majnuun midna ma ahayni jaa bilxaqi buu la yimid wasadaqa almursaliina mursaliintiina wuu rumeeyo mursaliintu say sheegi jireen buu sifadiisii ku soo baxday inakum idinku ladaa'iqu lcadaabi cadaabkii baad dhadhaminaysaan alaliimi almu'limi ee xanuujinaya wamaa tujzawna liidin abaal marin maayo ilaa maa shay mooye kuntum aad ahaydeen tacmaluuna kuwa camal fala camalkiinu baa lidinka abaal marin ilaa cibaad allah alla addoommadiisa mooyaane almukhlasiina la badax tiray oo isaga cibaadadiisa loo badax tiray oo iyaga la cadaabi maayo ulaaika kuwa allah wuxuu leey subxaanahu watacaala cadaabkii baad dhadhaminaysaan kululaa ee idin xanuujinaya waxaa laydinku abaalmariyeen waa camalka aad la timaadeene wax dembi ah oho laydinka galay iyo wax dulmi ah oo laydinka galay midna ma jiro addoommaha alle ee mukhlisiinta ah haddii la aqriyo waa kuwi alle cibaadadiisa loo barax tiray mukhlisiina haddii la yidhahdana waa kuwii caqiidadoodu khaaliska ahayd kuwaas iyagu cadaab geli maaya ilaadu markaa waa istisna munqadicaa la yidhaha kuwa hore lagama soo isnoonin waxaa laydinku abaalmarina waa waxaad samayseen ilaa cibaadalahi almukhlisiin الله وحليه وما تجون إلا ما كنتم تعملون إلا عباد الله أضمه ألم يأل مخلصين الله بره احتري وعبادة على الله بره احتري أولئك كوا الله محاوسون هذه خيزق رزق معلوم لا يقان خيزق مجهولة إذنكم مجهول شيء مجهولة تكون سعتين شيء لا يقان وجندي خيزق معلوم باوسقنا فواكه وحيابا بدن لو راحيسا اسقناته وهم يجنا مكرمون والله شرفين والله خدمين ولا أديق في جنات النعيم النعموين كجنادو دي كسوغنين على سرور سريري دوشا كسارين متقابلين حالي إسا سو قابليا يعني نبي قحوري لبركوضي صار كماي markay sariirtii baa la socon markay isu yimaadeen oo sheekaystaan kan sariirtiisii baa la dhaqaaqay kana sariirtiisa la iyo sidoo isu dhawro isu qosli waxa weeye way isqaabishan yihiin mudaafu waxa lagu la wareegay عليهم دوشوا بكأس جلاس أو من معين مال برقنا يسال لقى صدري أو دمانه بيضاء عد لذة للشاربين الله عليه سبحانه وتعالى عباد الله المخلصين أولئك قوى اللهم وحاوسون هذه رزق معلومة رزق لا يقان وجنة كوي كل وحي وعمل فلنيين مجهول بوها فاكهة فربنا يقول لي بشر فسنا لو خدمينه جنة نعمة بدن بيكو جيران سريري دوشة كسارينهم oo ay isqaabilaan oo ayna dhabarka isu jeedinayn galaas baa lagula wareegi maciin waxa biyaha badan baa la yidhaha yaa laga soo daray kasi luqada carabta galaaska markay wax ku jiraan baa kasi la yidhaha markayna waxba ku jirin qadxi baa la yidhaha sidanalo kalo koob shaaha soo lama yidhaah koob shah haddaan shaah ku jirin waxaa weeye bakeri baa la dhihi haddaan shaah ku jirin bakeri baa la dhihi koob shaah waa bakeri kasigu marka waa sidaa الله وحوليه أولئك كوا اللهم رزق معلوم فواكه راحة أسقنا وحياب الله راحة خضار وهم يجنا مكرمون والله شرفي في جنات النعيم نعمة جنوين كذي بيساء وجود احتلال على سرور السريري دوش كساريهن وخبر بعد خبر متقابلين حالا يسسو قابليسيهن أرمدنا مدنا بركو جيدين يجوا يسوقوا سلوي كلا تجيا يضاف وحال لجلا وريجي عليهم دوش هذا بكأس galaas khamri ah oo min maciinin meel buuxda laga soo daray baydaaa taasoo baydaa olol cada ah, oon sida khamrada adduunka ahayn ladatin u macaan lishaaribiina kuwa cabaya u macaan ladatin u macaan lishaaribiina waxaa laigu yidhi khamradan hadda dadku cabaan way khadhaadhahay baa laigu yidhi anu ma arag meel lagu cabiye way khadhaadhahay baa laigu yidhi margii khamri iigu horreysay araggeeda saddex iyo siddeetankii baan beledweyne ka soo raacay nin baabuur wato oo iska khamriye caba hargeysaan ku soo socda marka laba quruuradood baa meesha u yaalla mid markuu kaban caadi buu u kaban midna indhahuu isku qaban marka taa biyuu ku daray taa biyuu ku daray saatan khamrigu ku ogaada marka bahashana way khadhaadhahay baa layi waxaa weeye mikaasin min maciinin baydaa oo cad ladatin macaan lishaaribiina kuwa cabaya u macaan laafihaa dhexdeeda ma qowlun qandho ma jirto calool xanuuni iyo madax xanuunka qowl la yidhaah qandho ma jirto wax qandhihi ma jirto walaa hum iyaguna yansifuuna yunsafuuna waalan maayaan canaha khamrada darteed u waalan maayaan ma waalanayaan khamriga adduunka waa lagu waashaa madaxa kugu xanuun calooshaa ku xanuuni baydaa ladati lishaaribiin laa fiihaa dhexdeeda maaha qowlun qandho ma aha calool xanuun iyo madax xanuun walaa hum iyaguna yunsafuuna caqligu ka teg maayo waalan mahayaan canhaa iyada darteed wacindahum agtooda waxaa ah darfi gabdho indhahoodu kooban yihiin oo soo gooban yihiin ciininu indho waaweyn oo indho quruxsan kaanahunna aada moodo baydun ukun ukunta gorayada maknuunun oo la qariyo la asturay oon gacani taabanin carabtu markay isu gabiya gabdhaha ammaanayaan ukunta gorayaday ku waa shayga ugu quruxsan baa layii cadiin xaguugana ma aha madowna ma aha waa yar biyo biyo wey bidhaanteedu waa biyo biyo oo aada aada ula yaabi ukunteeda markaad aragto gabdha noocaasa wey oo weligood aan dhibaato arag waxaa weeye cindahum kaasiraatu darf waxaa loogu bixiyey zawjkooda waxaan ahayn ma arkaan zawjkooda waxaan ahayn ma ogaan gabdhaha adduunkuna inay saa noqdaan baa la rabaa zawjkooda ku gaabnaadaan cindahum kaasiraatu darfi indhahooda kuwa ilaaban yihiin ciinun oondha quruxsan oo idho waaweyn kaanahunna aada moodo baydo ukun gorayo makruunan oo la qariyo baadkeeda ay ku qarisay oon saxar iyo midna taabanine sida ay ku soo dhalataya waxaa kaloo baydunta la yidhaahda ukunta waxa ku dhex jira laakiin sidanaa ka fiican waxaa weeye xuubka kore wax ka qurux badan ma jiraan carabtuna gabdhaha way ku ammaanaan wallahu subxana wa tacaala